waxyaalihii dee shuruuddaa hor joogsanayey iyadoo wixii kala dhaceen wax gaalnimo keniya ka dhaceen haddana manceeyey in gaalnimo la gaaleeyo taa lagu gaaleeyo oo meesha kaba baxdo ay jiraan mooyeen kolle waa masaa'il muhima masaa'ishani sheekhuna waa soo celceliyaa khaasatan ahamiyada ay leedaho kitaabka dee u marar badan baan ku soo aragnay waana arki doonaa waxyaala horeynu qayba u soo aragnay oo dib u soo celceliyo oo waan arkaynaa horena waan u soo aragnay ka waxa weeyaan horta dee iyada horeynuu soo aragnay ruuxii muslimka ah ama qibla ahaa dembi uu la yimi daraaddeed gaalnimo looguma xukminayo haddaan istixlaal iyo adugu bal jirin hadday jaanibka ictiqaad tahay weeye afcaal iyo aqwaalo kufri keentaana way jirtaa oo ruuxu kuba dhaqaaqo bal taasna haddii iyaga ay wax ka muuqdaan oo ruuxii wax kufri keenaya uu kaba muuqdo iyada markaas waxay noqonaysaa dada waa ruuxii mucayankan loo jeedaa kufri waa maalan la gaalaysiin karaa haddii waxaani dee eh, nas wuxuu ku yimi ruuxu maaha hawadiisa iyo say firqadan iyo kooxdan laba tahay waxaa dad lagu gaaleeyaaye dee waxa weeyaan iyada waxay noqonaysaa wixii dee naskeenaye daliiloohayo in lagu gaaleeyo laakiin waxaa taasna loo baahanaya bal shuruuddii takfiir keenaysay ama ruuxa nin gaalnimo lagu xukmiyo in la helo oo isagoo camal kuba dhacay gaalnimo keenaya ama ku hadlay hadal gaalnimo keenaya ayaa dee bal waxa weeye marka wasfi caam la sheegaye la leeyahay waxaasi waa gaalnimo gaalnimu keenaya taas iyadu waa dee waa la idlaaqi karaan laakiin markay ruuxa mucayanka ay tahay labay kala noqonayaan waanay kala duwayin dee in la kala ogaadana weeye idlaaq kufri la idlaaqo laydhaa camalkaas ama qowlkaasi waa gaalnimo ama ictiqaadkaasi iyo shaqsigii mucayankaa marka ay noqoto oo shakhsiga mucayankii dee wuxuu u baahanayaa shuruudihii keenayay ama shuruudahan uu ishaarayo in laga helo in mawaanicdan horjoogsata joogsata shuruudaasoo kale ama dee manci in waxa weeyaan keenaysa in takfiirkiisii marka aan la idlaaqin in meeshiina ay kaba baxdo taas baa loo baahanaya ruuxii mucayanka ahaa oo macnaa xukunka mudlaqa ah iyo ruuxa mucayanka ah marka lagu xukumayo wixii way kala dunaanaysaa maalan bal shuruudaha waxaa kaba mid ah waxa weyaan buluuq iyo caqliyo kaliya umuuro badan dee loola shardiyo oo dee ruuxu inuu ruuxu qaangaada yahay caaqilna yahay waxaan dee garasho iyo galo caqli lahoo waxaan fahamsa adigoo caaqil waa inuu yahay aan waalaynba ee markaa ruuxii sakraankaa iyo kii majnuunka iyo waxyaalo dee meeshii way kaba baxayaan in taas bal sakraannimada masaa'il baaba iska dhici karta ruuxan mutacadiga maxay waxyaale ma fulayaan mise ma fulayaanoo dee ay barhkaad kolley culimmada markaa masaaisha qaarkood sida dalaaqisiyo umuure waxaa kaloo in arrinta iyaguna meesha taallo ah oo waxa weeyaan ruuxu waxan dee inuu ruuxan uu qasad uu sameeyey iyo dee ikhtiyaarkiisa kuba sameeyey haddii aan dee ikhtiyaar jirin uu ruux mukraho wixii lagu qasban yahay waatan suuratu naxli baa inoogu sugantay ruuxan qalbigiisu iimaan ku sugnaa ee kelimo kufri ku dhawaaqay iyadoo lagu qasbay dee inaankaas dembi ugaba imanahaynba sidii camaar ibnu yaasiriya kaba dhacday bal waxa weeyaan waa in meeshii qasad jiro oo qasadkan waxaan uu camalkan ama ficilkan ama qowlkan ruux u qastay mukhtaarna ahaa waa inuu yahay arrinta kale jirtaana waa inuu waxaan bal maalan ruux dee fahamsa xujadu ay ku oogantay yahay macnaa ruux fahamsan oo waxaan garanayo oo waxan inuu waxani kaba dhalanaya ama tan keenaya waxa weeyaan uu yahay aanu noqon ruux bal maalan isagoo ficilkan halba qastee muta'awil oo isagu dee si kaleba markaa u awilanayo waxan inaana waxani kaba dhalanaya ama dee muta'awil macduura adigu dee loogu cudurdaaro ta'awilkiisa loogu cudurdaaro aanu noqon wixii bal markaa keenaya cilmigii waxan inuu meesha kaba saaro jahligii wixiiba uu kaba jaahir yahay wixii <laughs> iyaduna maanica ee keenaya qasadkii iyo ikhtiyaarkii maanic kuba ah oo meeshii ama faham la'aan iyo ikhtiyaar la'aan baaba jirta waxaan inaanu kufriba u haysan baa meeshii taale hadduu haysta uu kaba dheeraan lahaa ama waxaaba adiguba meeshii jirta waaba dee ikhtiyaarkiiyo wixibaa kaba baxaya iyada taasna dee takfiir ma keensa isagoo wixii kuba dhacaybo xataa ruuxii dee jahli caadi uu hayay oo kale ama dee waxaan kaba jaahilkaa ama kolkol farax ka qaalib noqday ama wax ka qaalib noqday daraaddeed hadalkani ugaba soo fuloono isagu wixiiba dareensaneen ma fahamsanen sida kii yidhi dee misaalkii aan ruuxu yidhi oo kale allahuma anta cabdi wa ana rabuka oo kale akhda min shiddat ilfarax khada sidaas iyo waxyaalahaasi wixi ugaba dhaceen iyada markaa waa maanic dee takfiirkiisii manceeyo iyada tiina lama gaalaynayo bal marka waxa weyaan waa wixii oo cad oo uu kuba dhacay shuruuddiina la helay mawaanic meeshii dee tagsiirkan mancidoo jirtaana aanay jirin ama maanicaasi xag dee imika jahli oo cilmigiiha manceeyo ama qasadkii iyo wixii haba manceeyo ama ikhtiyaarkii haba manceeyo waxyaalaha caynkaasa marka umuuraha leelo ayay imanaysaaba dee takfiirkii way imanaya iyadoo dee uu yahayna isaguna waa waxa dee takfiirkan iyo ruuxan dee waxyaalahan lagu xukminaya waa umuuro sharciga weeye maa wax ruux hawadiisa iyo siday la tahay iyo sida bay maalan kooxay la tahay iyo wax lagu xukumo maaha marka wuxuu uhi waydaruuna way kaga tegayan haddaba bal markaa taas way ila allahi tacala wixii la qarsameeye ilaahay xaggii bay u daynayaan oo rasuulka ilaahay baaba dee yidhi umirtu an uqatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaha illa ana muxamadan rasuulullah wayuqiimu asalaata wayu'tu zakaa dee markaasaa rasuulku yidhi faman facala dalika faida facladu faqad casmuu minii dimaahum waamwaalahum ilaa bixaqi alislaam dee wa xisaabuhum cala allah oo kale dee xaqa islaamnimo iyo taasu mooyaane xisaabtooduna ilaahay xaggii bay ahaato haddii waxaan ay daahirsadeen wax ka duwan ay u qarsoon tahay ilah baa kula xisaabtamaya inagu daahirkii baan kala aqbalaynaayo inaan waxa u qarsoon tatabucnoon doonay inaan ogaano iyo inaan waxaa la nimaadno taasiyada xaggeenna maaha dee umuurahaasna kolko maga ogaanayno karno wayakhuduna annaasa dadka waxay kula mucaamaloonayaan kula dhaqmayaan ay una qabanayaanba bima dahara minhum wixii iyaa kaba muuqda sida cumar yidheen walaa yaraa ahlu sunna bal cibaaradii haddaba taa maan soo laqbayna aan ku laabmaya fiqrada koob iyo toddobaatanaade wuxuu idhi walaa nara haddaan nahay ahla sunna waljamaaca ma ictiqaadinayno asayfa sayf oo waxa weeye dee waa dadkii calaa axadin axad korkiisa seef ma ictiqaadayninoo seeftu waxa weeye kole waxa ujeeddadu ay tahay un waa ruux dee ummaddii nebi muxameda salawaatuullaahi wasalaamu calayh ee diinkiisa iyo la dagaalankiisa toona umuuraha anagu inuu mid jaa-isa yahay mid bannaan yahay ma qabno oo waa safkan waxaan uma arkayno uma ictiqaadinayna asayfa waa safka dami jaa-isan weeye dhiiggiisa in la daadiyo qatli la dilay lagu daadiyo ama la dagaalan la dagaalamayba lagu daadiyo calaa axadin axad korkeeda min ummati muxamadin sala allahu aleyh wasalam nebi muxamed ummadiisa kala mid ah ilaa man shaqsiin mooye wajaba uu waajibay caleyhi korkiisa asayfu sayf oo dhiiggiisa in la daadiyo sharcan uu jaa'is yahay se umuuraha sharaxa inooguma soo socdabao macnaa waxa weeyaan imika halkan horta cibaaradan asayf iyo laa nara sayf oo kale iyo fulan kaana yara sayfa iyo kolkolaa dadka taraajimtooda qaarkood kuba arkayso qarnigii labaad iyo qarnigii saddexaad iyo waa cibaaraad adigu beryaha dambe soo baxay isticmaalkeeda waxaanay ula jeedaan marka ay leeyihiin ama dee waxaw laftiga khuruuju baaluntani meelaha qaarkood la madluul ahaa oo dee khawaarijtaoo kale waxay ictiqaadsanayeen kabiiradan in waxa weeyaan lagu gaaloobayo dadkii madaxda ahaana ee kollay waa kuwan oo daacadooda ka tegayee la dagaalamaya iyagoo taadiin u haystay la dagaalanka loola dagaalamayo bal dadkii kale dee dilkoodu banaysanayeen ayay laba dagaalamaya marka taasoo kale de waa khuruuj cala al aima ama cala al umaraa waa inoo dambaysaaba noocaas hebel hadduu seefta ayuu ictiqaadsanaa ama qabay ujeedadu taas baabay ahayd oo ra'yigaasuu qabay in lala dagaalamo daacadooda laga baxo oo kale <clears throat> marka in dadka qaar dee ictiqaad bay kaba ahayd taa jawaaskeeda iyagoo nagu ogeyn inay baxeen oy dagaal tageen kuwana waa kuwa dee seefta qaadanayee dagaalamayay oo kale oo waxaad arkaysaa rag dee cubaadii kaa mida ah, qarnigii labaad raggiisii kaa mida ah, ay ka cabirayeenba kana yara sayf wuxuu qabay ictiqaadsanaa arrinkan buu macnaha waa khuruujka ama waxa weeyaan iyo dagaalka dadkiiba la dagaalamo la laayo iyo waxyaalahaas dee waxyaalahan ficilkan ay leeyihin ma toosna ay kuba dhaceen daraaddeed ama ragga madaxdaa waxyaalahaas in lagulaba dagaalamo ayuu ictiqaadsanaayo waa qarnigii labaad iyo intii ka dambaysay ama kii saddexaad iyo ilaa kii afraad iyo waa cibaaraad laba isticmaalay marka dadkiina waanay sii adkaan doonta inoo sii cadaan doontana fiqrooyinka dambe eh waxa weeyaanu ruuxii muslimka ahaa ama ummadan ahlalqibla kaba mid ahaa waxaa dhigiisa baneeya waa wax dee bal maalan sharcan uun ama dee sharci waa uu xaggiisa looga haysto daliil iyo nasunbaa dhiiggiisu ku banaanaan karaa dagaalkiisna wuu sharciguo fasaxa ayunbuu kula banaanaan karaa ee wixii aantaa ahayn oo ta uu kaba cabiray ilaa man wajaba calayhi sayf in la dilo ama lala dagaalama taasi dee wax bannaan ma ahaa waa dembi weyn baanay noqonaysaa haddaba bal markaa mucataqadkii ahlu sunnaha waxaa kaba mid ah inaanay iyagu aanay ictiqaadiin ahayn ruuxa muslimka qatligiisa iyo qitaalkiisu inuu bannaan yahay kol haddii aanu waxa weeye isagu aanu sharcigii bannayn weeye oo markaa ruuxii isaga uu ka muuqdo islaamnimo daahirsada labadii shahaado ku dhawaaqaya wax naaqidood mawaaqifdii islaamka oo ka muuqatay oo dee shuruuddaas aynu soo marrayna laga helayna aanu jirin dhiiggiisu xaraam buu noqonaya ina dima'akum waamwaalakum <clears throat> acraadakum calaykum xaraam oo dee kacbadii iyo bilahii xurmada lahaa iyo waqtiyada ama kintaa xurmada liya waa ka xurmo weya ruuxii muslimka dhiiggiisa xaaraam buu noqonaya marka wixii sharcigu baneeyo ayuunbaaba ka bannaanaanaya taa weeye haddaba haddaan nahay ahla sunna aan nahay annagu ma qabno ma ictiqaadinayno bal maalan qitaal lala dagaalama ama la dilo dadka ahlulqiblaadka mid kaba mida ah, haddaa shareecadu aanay tii amrin jidayn oonay badnayn intaas weeye macnuhu waan arki doonaa marka laftigan sayf iyo seefka dambe ujeeddadiisu taas bay tahay sharaxna waaba kan wuxuuhi walaa yaraa ma qabaan macnaa ma ictiqaadinayaan ahlusunnati ahlu sunnuhu jawaaza qitaali lmuslimi ruuxa muslimka ah la dagaalankiisa lala dagaalamaa bannaani uu bannaan yahay iyo wa qatli wa jawaaza qatli diinkiisa la dilo bannaani uu bannaan yahay ma qabaan weeye ma ictiqaadinayaan ilaa fi lxaalaati xaalaadkii mooye allatii xaalaadkaasoo nasa uu caddeeyey calayha xaalaadka korkeeda shaaricu shaaricu uu caddeeyey oo iyaga muctaqadkii ahlu sunnaha waxaa kaba mida ruuxan muslimkaa dhiiggiisu xurmuu leeyahay maalkiisna xurmuu leeyahay cirdigiisna xurmuu leeyahay xurmadaasna waa xurmo aad iyo aad u weyn oo taa rasuulkii ilaahay dee inoo cadeeyo aadna inooguba adkeeyey ah marka haddii ay noqoto qitaal iyada waa la dagaalan ruuxii oo dagaal lagu qaado weeye qitaalkana kama laazimo hadiyo goordee diluu ka dhasha kolkolba iyadoo ay dee ruuxan la dagaalankiisa lala dagaalamo uu bannaan yahaybaa qatligiisi khaaska aanu haddana dee xukum kala yeelanaya qatliguna waa dilkii la dilayay ruuxu gacantiiba la waayo ama siisii loo dilo ayuu noqon qitaalkuna waa la dagaalan lala dagaalamo khaasatan waa ruux show kale ama daaifo xoogle sida dadka bugaada ah oo kale laba kooxoodoo muslimiina ah oo islaayay oo dee mid ay diiday bal maalan sulxigii oo waxaa la yidhaha ama faqaatilu alatii tadqii taa iyadu baqiga ku socota la dagaalama hadda markaa la dagaalama weeyaane dee si ay sulxigii u ogolaadaan ay wixii u soo laabmaan amarkii ilaahay ay u soo laabmaan ula dagaalamay maaha macnuu dee halkii aad ruux iyaga ka mida ah u aragtaan badila taas maaha waa qubadoodi si meesha uga bax si loogu qasbo dee sulxigii marka haddii la dagaalankii ay wax dhacaan oo dil kaba dhaco dee waa wax laysu fasaxay weeye ee maaha macnuhu imaka tani qatli iyo qitaal way kala duwan yihiin ruuxoo la dula iyo ruuxoo lala dagaalamaa labay kalaba yihiin dilkiisiiy marka dilkoodiina wax loo qasaya ama imika halkan laysuu fasaxay maaha wixii aan natiijo qitaalka ka dhalatay ahayn ama qatligu waa dilkii ruuxa la dilaya sida dee acmaalaha inoo soo socda ruuxii kuba kacaba haddaba xaalaadka shaarica oo caddeeye u mooyaane in ruux muslima lala dagaalamo ama la dilo taa iyagu waxa weeyaan ma qabaanee dhiiggiisu xurmo aad i aad u adag oo xurmada kacbada iyo xurmada markaa makaa xaramka iyo xurmada bilaha xurmada iyo waxaasoo dhanba kaba xurmo weyn ayuu leeyahay marka xaalaadkii maxaa kaa mida ah? waaba xadiidkan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caley ui laa yaxilu damu mri'in muslimin ma bannaana ruux muslime dhiiggiisa in la daadiyo ilaa bixda alaain saddex khaslo mid ka mida mooye annafsi binafsi waa naf oo naf loo dilo oo haddii dee ruuxii muslimka isagoo u bareedhaya ruux maalan uu dilo isaguna bikayri xaqin uu ku dilo oo ehelkii ruuxaas kaba dhashay dee ruuxii maanta waa dhintay ee ehelkiisii ay dalbaan in loo qisaaso oo aanay saamixin waa la dilayaa dhiiggiisa waa bannaanaanayaa oo dee waa naftan uu dilay baa loo dilay waxaa xadiidka la socday inaa ruuxii sayidkahaa ee isaguna zina kuba dhacay ruuxii guur horoo xalaala soo maray zawaaj xalaala ama taas nikaaxaas ee kuba dhacay zawaajkaade ama dee waxaweyaan hore adigu la kulmay uun xalaal wax kula kulmay oo markaa zina kuba dhacay kaasna isaga xad ahaan ayaa loo dilaya waata la rajminayo dee ruuxii isagu isagoo muslim aha diintiisii ka baxay ridoobay ee wax rido keena ay kuba sugnaatayna toob la weydiino hadduu toobad keeni waayo laga toobad markaa laga toobad dhalbe keeni waayo isagana waa la dilaya marka xaalaadkaasi ega ruuxu ama kani markan la dilayo murtadka ahaa marka horeba muslim waqtigan ma aha laakiin horuu islaam u ahaa waa ruux islaam markii hore ahaa labadan kalena dee islaamnimadkoodii way wataana oo ahlal qiblay mid yihiin waxaala dulki uu ku banaan yahay la dagaalankiina dee sa aayadda suuratulxujuraad oo kale markaa fiadaa fia kale ku gardarootay ama kuwan duqaadee imaamkii dee daacadiisu ay markaa iyo beecadiisii ay laasimka ahayd ka baxay la dagaalamayo oo kale la dagaalankooda lala dagaalamo daa'ifada baaqiyada oo kale bal kuwa duqaada la dagaalankoodiiba iyagana bannaan oo sharcigiiba bannaynaya laakiin waxaan umuuraha sharcigu banneeye ahayn in ruuxii muslimka ahaa xurmadii dhiiggiisa taallo weeye oo xurmo aad iyo aad u adaga wakana fii qowlihi se rasuulka ilaahay qowlkiisii kuma sugnaan ilaa an taraw in aragtaa in mooye kufran gaalnimo bawaxan cad oo cindakum agtiina min allahi ilaahay xaggii fii fii hada alamri waa amarkan dee kufriga ah ama kufrigan burhaanin xujo adag ah haysataan iyo daliil oo tanna waxay ahayd dadkii madaxda ahaabaa rasuulku amray in la adeeco oo dee xaalaadkii oo dhan ruuxuu markaas adigu makrah iyo mashadba lagu adeeco iyo iyadoo uu dadkii ay xuquuqdoodii ka qadiyeen iskala gooni noqdeen ruux xaqiisii loo diiday bal waxa weeyaan la dhibayo iyo dee dhici karta inay xoolihiisa qaataan oo isaga markaa ay waxyeelaanba ama ay dhibaan ama ay garaacaanba xalooyinkaasoo dhan baa rasuulku amray in samcigii iyo daacadii lala yimaado markaasa xadiidka waxaa kuba sugnaa ina gaalnimo cad aa ku aragtaan gaalnimo cad aa aragtaan mooye haddii ujeedadu dadkii madaxda gaalnimo cadi ay kala soo fushay waxaana gaalnimo keenayana ee burhaan iyo xujo Ah, xaggii diinta ugaba haysataan oo nas aayadeed baa keenaya waxaan kufrigiisa ama khabar saxiixun taawiil aqbal ahayn baa keenaya kufrigiisii marka caynkaasa alkhuruuju calayhim ama in lagaba baxo iyada taas samcigood iyo daacadoodii laga tagaa shay bannaan bay noqon balaanna dee laasima bay noqon kolba xaaladu say tahay oo kale ee marka aanay taasi jirin macsiyo iyagu iyo fisqi iyagu ay sameeyeen oo iyaga u gaaro daraaddeed jawr iyo dulmi ay kuba kaceen taas daraaddeedoon heerkaa gaadhsiisnayn kufrigaa cad aan ahayn macnaha samcigiiyo daacadii ha ugaba tegina weeye bal markaa ujeedadiisa usoo soo qaatay waxa weeyaan dee waa kufrigan cadi hadduu dhaco iyagii uu kaba dhaco maxaa bannaanaanaya jawaasu qitaalihim weeye in lala dagaalamo haddaan dee mafsado taa ka weyn oo ka ratmaysaa jirad ayaa bannaanaanaysa tadna waa suuro markaa sharcigii jawaaska qitaalkii bal bannaynayo wkama fii qowlihi tacaala inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuula wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu tanna waxaalo kaleo kuwa qudaacu duruqa burcaba ah jidka goynayo oo kale ayaa ilaahay wuxuu jasahoodiiyo abaalkoodii kaba dhigay ilah iyo rasuulkiisii la dagaalamaya dhulkiina xumaan iyo dhulkii fasahaadinaya an yuqataluu in la laayo oo dee taas aw yusallaba oo tuqadaca aydihim wa arjulahum min khilaaf oo in laadiga la salbiyo ama gacmahoodiiyo laguhoodiiyo sidaaf loo gooyo aw min alardi kolleyna waa xaalooyin ama in aw laysugu ysugu cadfay a'immada qaarkood arrintoodu waxa weeye waa baab takhiir awdani dee meelaha qur-aanka kaley dhacdaba takhiir bay keentaa waa la kala doortaa afcaasha caynkaasa marka taa macnaheedu kala dooru xuhu waxaan ku kaco jidgooyo iyo waxaa budhcadkaiyo iyo budhcadnimada iyo ifsaadka dhulka uu kuba kaco waxay noqonaysaa ninkii madaxda marka muslimiinta inay umuuraan xuduud iyo waxaasoo dhanna dee madax baa fulisa maha afraad arrinteed eh inuu kala doordoorto oo wuxuu arko kolba u munaasiba uu isagu ku fuliyo ee xuduuddaas ah ee a'immada qaarkoodna awdan litakhiir kama dhigaan ee waxay ka dhigaan litanwiic oo kolba dembigoodii ay galeen iyo waxay geyseen ayaa dee la eegaya oo haddiida ay waxlaayeen oo kale waaba kuwan oo dee waa la laynayaa hadday xoola arrintoodu xoolo ay qaateen un ay tahay eena waxlayn qatl lama gaadhsiinaya dee gacmahoodiiyo lugahoodiiyo waxyaalahaasa isdhaafkii looga goynayaa de haddii ay bal maalan xoolaha iyo bal maalan haddii ay cabsi iyo ikhaafowna ahayd aw yunfow min alardi baa imanaysa barhkoodna waxay dhahaan de waa maraatibtan iyada ay leedahay ama waxyaalahan iyaga kaga soo filay kolba waxay yihiin baa wixii ayaa xukumkan ama qatrigan ama salbigan ama qadcigan ama nafyiga uu noqonayaana aimada qaarkood baa yidhaha sia shaafici oo kale iyo qowlkiin bal markaa tana maxay noqonaysaa un waa qadcu duruq waa suuro kale oo qatligii banaynaysa ama bal qatlibaa meesha raacay hala eego ama xukumka dee dhibta weyne kaba imanaysa daraaddeed uun qatliha looba gaadhsiiyo oo loo dilo dee maslaxa hadday taasi keenayseen wahakadaa saasoo kale waxa ah oo iyaguna laba mida min alxaalaati waa xaalaadkii malaamintu waa iska saa'idown allatii yaxilu fiiha damu lmuslimi ruuxa muslimkaa dhiigiisu kuba bannaanaanay ujeedadu waa xaalaadkii kale dee nusuusi ay kuba timi ee ruux muslima dhiiggii bannaynayana iyaguna waa ku bannaanaanayaa ama hayru dalika wixii aan xaalaadkanas uu ku yimi ahayn falaa yajuusu qitaalu waqatlu bixaala ruuxi muslimka in lala dagaalamo ama la dilaa sina uma bannaanaanaysa ayuu leeyahay marka adigu ujeeddadu haddii la helo sharci idan iyo fasax looga helo qatilgan ama qitaalkan dee sharcigiibaa la raacaya la fulinaya haddaana intaasi jirin ruuxa muslimka xurmadiisii baa meesha taalla kole xadiidka ahaa dee muslimiin inaan loo diri karin kole waana tan imaka umuuru ishaaraysa imaka qadcu duruqoo kale saddexii kamay mid ahayn oo kale imaka tan kufriganba waaxa de waabayn taasi isagii laga aradu balkaa suurooyin kalea jirto marka aimada qaarkood waxay ka dhigaa xadiidkaas imaka waxa weeye walow dee axaadiisan kale hadduu imaka isagu caam ahaa oo isaga laftigiisa markaan eegno inay kuwa kale bal maalan waxyaalahan kale iyagu soo kordhay ay khaas yeelayaan oo adugu ujeedadu suurooyinkan kalena waa lagu daraya un xadiidka markaa cumuumkiisii waxyaalo adugu dee kusoo biiray ama dee umuurahan khaaska khaas buu ahaaye inuu noqonayo umuuro kaleo kusoo biiraya wixii nusuusta kale in la raacinayo kale barhkood waxay uba arkaan dee inuu xataa barhkood ay kuba taagan xadiidkaasi mansuuqiyo markay umuuro kala duwan uu keeni kara jawaas alqitaal ama qatli ay arkaan dadkeen bay barhkood taayidhaaheen barbaa kaba dhigay umuuraha saddexda hoos geliyeeno dee kufrigii bawaxaha oo kale iyo bal maalan taasi waxay hoosgelayaan bay leeyihin xaggii ribadii waxyaalahan kale ee dee nusuusi qaarkood ay uga timina labadan kale ayay ku kala biiri karaan abural kolley hadal baa tira ahlulcilmiga ragga ugu yar hadal fiicanna meesha waxaa kaga mida ibnu rajab kitaabkiisan arbaciinkana uu kuba sharxay iyo tobanka uu kuba daray jaamiculculuum xadiidka markuu qabanayo kolley waa nin mufiida waa eegan doontaan insha allahu tacaala alkhulaasa ahlulkabaa'iri dadka iyagu kabaa'irta wehelkiihi horaba saynu u soo marray dunuubta waaweyn ku dhaca sameeya taxta mashii'at illaahi tacaala ilaahay mashii'adiisum bay kuwa sugan yihin in shaaa cafaa canhum hadii uu doono ilaahay uu ka caafiyaya uu ka saamixi wain shaa hadduu doonana caaqabahum waa u ciqaabayaa dembigoodii laakiin hadday dee muwaxidnimo ku dhinteen sawaaadin soo marray naar inaanay ku daacimahayn haddii loo ciqaabana walaa yumkinu suurtagal maaha an yatasaawa inay silmaanoo ahlu tasiiqi waaltakdiib ahlu tasdiiqi kuwan yagu rumaynta weelkaa xataa dee kabaa'irba ha la yimaadeene iyo kuwan juxuudka iyo inkaarka wehelka ah kuwaasi inay sinmaan iyada taasi dee suurtagal maaho waa kii am xasiba aladiina jtaraxu sayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu saalixaat afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin bal markaa haddii ijraamkaa shirki lagaba dhigo dee maca kii kale dee ahl kabaa'irkiina kuwan kale dee mushrikiintii iyo ahla takfiib laba sinmaanayaan weeye wanaxnu inaguna nusalli waa maca fiqr casharkii hore khulaasadiisiibaa dambaysay wanaxnu inagu nusalli waan tukanaynaayo khalfaalmuslimi ruuxii muslimkaa gadaashiisa waan ku xidhanaynaa ku daba tukanaynaa baran aw faajiran ku samafalaha oo mudiica oo cadaala ay u sugnaatay ha noqdo aw faajiran ku faajir ha noqdo ama macsiya iyo xumaana la yimaada ama iyo jawr iyo waxyaalahaas kuba kacan haba noqdo weliba hadduu dee yahay ninkii madaxdaba ahaa hadday tani keenayso jumcadiiyo jamaacadii waxa weeyaan ruuxan in haddii lagu daba xidhan waayo jumcadii ama jamaacadii looga hadhayo ruuxa ama bidcanimadiisii ama fisqigiisa ama waxyaalaha kale kol hadduu ahlalqibla yahay in looga hadho jumco iyo jamaaco looga tago oo dee haddii dee jamaacad la kala dooranaya waa halkeed ee looga hadho taasi waxay noqonaysaa waxaan camalkii dadkii muslimiinta toosna ama salafkii ummadda camalkoodii aqbalaya waxay ku tirin noqonaya inuu camal mubtadaca yahay taas walaa nashhadu lahu ruuxii ahlulmuslimka ahaa annagu uma qirayno oo bijannati uma xukminayna bijannatin janno aw naarin qadcan inagoo goynayna dee ruuxan waxaan filaynaa inuu ruux saalixa yahay ehlu janno inuu yahay baan rajaynaynaa ama waxa weeyaan wanaag dee xumaan iyo waxyaalaha caynkaasa ruuxan waanu cabsanaynaa ama camalkani waa camalkii ehlu waa qaar laakiin in la gooyo ruuxani waa ehlujanna ma ehlu naarba wala narfacu ma koryeelino seeftii calaa muslimin ruux muslim ilaa bixaqi in xaqaa deeg banaynayay la helo seeftaa mooyaan wala an nara ma ictiqaadinayno haddii aan nahay ahla sunna waljamaaca alkhuruuja bixid la baxo calaa a'immatina madaxdayada iyo wa wulaati umuurina umuurta iyada kuwa tawaliyaya waa dadkii madaxda ahaa wulaatul amrina waxaa loogu magacaabay dee waxyaalahan la fulinaya ama umuur sharciya ama umuur ijtihaadiya fi dee iyaga amarkoodi iyo ayay noqotaayo waa kuwan iyagiiba dadkii madaxu ah waxaan dee bal maalan iyagoo ah leh bal suudadaas iyo iyaga amarka iyo maamulkii iyagiibaa leh haddaba kuwa madaxdayada ah jamcu imaamna weeye iyagiina waa wax lagu dayanayo oo lagaga shaqeeyeen iyo waa umuurahoodii dee iyaga gacantooda kuba sugnaa umuurtii wilaayada iyo kuwa umuurtayada tawaleeya bixid aan ka baxno oo ujeeddadu macsiyo iyo fisqi ama jawr ay la yimaadeen inaan daacadoodii ka tagno samcigiiyo daacadii ka tagno aan la dagaalanno markaasaynu daacadoodii kaba tagno baydee iyadoo la ictiqaadiyo ruuxanaan samci iyo lahayn asal ahaanba amase dee waa wixiina macsiyadii kuma lahayn waa wixi aan macsiyo ahayn amase dee ficilba uu raacayo camal oo laga baxo oo seeftii inta la qaato iyo qorigii la qaato laydhaa waan la dagaalamaynaa se ruuxan faasi munaafiqa ama jaa'irka aan isagaba ribno taa annagu ma qabno oo ma ictiqaadinayna buu yidhi wain jaaruu jawrba ha laba yimaadeen oo dee maaha xataa iyagu jawr ha laba yimaadeen waayo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xuduufe iyo kuba yidhi dee kolley saxaabo kalena waa la mid ahayd ahaydoo iyana axaadiid baa kuba timi macnaa adeec kuwa iyagu amarkaaga tawaleeya wain ukhiba maaluka wadariba dahruk ujeedada kol haddaanay waxaana kufrigaa cade xadiidka cubaadat bnu saamid ku sugan aanu ahayn oday ama kufri cad kuba dhicin amaanay dee waxa waxaweya shareecadii iyo shacaa'irtii islaamkii aanay bedelin oonay doorin oo taasoo kale ee arrintu ay tahay fisqigood iyo macsiyadood dee marka hore kollay in dee looga dhigayo madaxa la eego ayada cadaalo iyo toosniya bal waa wixii iyagu dhexdu kaba dhacay baa leegi ama ay noqoto arrintuu jawr ay laba yimaadeen haba noqoto dee maal bikayri xaqin ay ku qaataan dad bikayri xaqin ama ay ku xidhaan ku uleeyaan dhib kale kuba gaadhsiiyaan haba noqoto wixii lalahaa ee dee guud ee ahayd xoolaha muslimiinta guud oo istisaar ay kuba sameeyaan si oo rasuulka ilaahay ansaar lahaa waxaad la kulmi doontaan ahara iyo in idinkii dee dad kale laydinka horeysiiyo waxaa xaqa u lahaydeen laydinka qadiyo wixii dad iska qaataan ama dad kale la siiyo idinka laydin qadiyo iska sabra ilaa xawdka igulama kulmaysaan asaradaas haba dhacdee kol haddii umuuruhu kufrigaas iyo deeta aanay ahayn ee waxyaalaha ay tahay in la baxo daacadoodii laga baxo oo laga hor yimaado lala dagaalamo taas ma qabna ayuu leeyahay ahlu sunno maba qabaan kolayna waa sharaxaan ku arki doonaa umuuraha umuurahan loo adkeeyey iyo inay fasaadka khuruujka kaba dhalanaya ayaa fasaadkan ama ruux la dulmiyey ama koox la dulmiyey ama waxyaalaha ka dhalanaya ka badan oo fasaadkaas kale iyo waxa ka ratimaya ee dhiiga xaraamoo la daadiyo dee intihaak xurumaadka oo kale fawdo iyo waxi oo faafta oo bal maalan dadkii ay naftoodi iyo waxba ay u aamin noqon waayaan umuurahaasee ka dhalanaya ayaa ka adag ka daran waxyaalaha noocan kale dee dulmigan iyo jawrkan iyo ama fisqiga gaarkee uu leeyahay ee waxyaalaha fasaadkii kaba ratimayey saa daraaddeed iyagu xataa jawrbaha laba yimaadeen anagu in laga baxo ma arkano ma ictiqaadayna buuri walaa nadcuu calayhim mana habaarayno waxa waawaa khrujtani xataa haddaada ruuxu seeftii qaadanoo uu habaaro oo kale dhibta iyo fasaadkoo sii bata ayuunbay noqon dadkii maslaxo iyo dan ugu jirta iyo bilaadii toona maba jirto marka iyagiina ma habaarayno ma lacnadayno koon walaa nanzicu ma siinayno yadan gacan min daacatihim daacadoodii tanna waa taakiidu limaa sabaq walaa nara khuruujadii unbay adkaynaysaa kollayna waa hadalladiiba aan ku soo baranay kitaabkanee takraarka lahaa adkayn daraaddeed hadalkii horunbay sii xoogeynaysaa wanaraa waxaan ictiqaadinaynaa daacatahum daacadooda la adeecaa fariidatan fariido inay tahay farad inay tahay oo dee ilaah baa waajibiyey oo min daacat illaahi daacada ilahay daacatuhum min daacat illaahi casa wajalla ilaahay daacadiisa xaal ay kaba mid tahay fariidatan fariido inay tahay oo cid alla ciddii ilaahay amray in la adeeco adeecitaanka la adeecayo ilaahay amarkiisa fulintii loo adeecaya daaco ilaahay bay noqonaysaa oo macnaa ciddii alla ciddii ilaahayna amray in la adeeco adeecitaanka la adeeco ee lagu adeeco iyadoo amarka ilaahay la fulinayo iyo taas qaadashadeeda lagu addeecay daacadii ilaahay bay noqon haddaba bal maalan dee si rasuulka ilaahay baa xadiisiyey ninka aniga ila adeeca ilaahay buu addeecay waman adaaca amiirii faqad adaacanii ruuxa amiirkayga adeecana aniga waa i adeecay ka caasiya ilaahay buu caasiyey kee amiirkayga caasiyana aniga caasiya xadiid baa saa rasuulku kula yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayh marka cid alla ciddii ilaahay daacadooda amray ee la olo adeeco daacada iyadoo amarkii ilaahay la fulinayo taas maxay noqon ilaahay daacadii bay noqon dee waana shay faridatan waa maxayna maa lam yamuruu haddaanay amrin bimacsiyatin macsiya haddaanay amrin hadday macsiya amraan waxaa macsiyada laguma adeecayo waa waxaa macsiyada iyaga laguma adeecayo dee inama daacatu fi lmacruuf baa rasuulku yidhi waxa weeyaan macsiyo ilaahay khaaliq ah oo la caasiyo ruuxi bini aadama laguma adeecayo laakiin adda taas kama dhigna macsiyadan laguma adeecayo guud ahaanba daacadoodii baa laga baxaya ee waa macsiyada gaar ahaanteed baa daacadoodii loo diidaya lagu adeecayn oon lagu raacayn iyadoo waxyaalihii kaleen taa ahayn lagu adeecayo wanadcuu lahum waxaanu u ducaynaynaan ugu ducaynaynaa bisalaaxi wanaag iyo hagaag ay hagaagaan oo ilaahay sida toosan waafajiyo walmucaafaati caafin uu kaba caafiyo dulmiga iyo jawrka iyo xumaanta iyo iyagoo wixii dhicanay maslaxa keenayn ee mafsada ahayd kuwa dhaqankeediiyo waxaa ilaahay ka caafiyo ka badbaadiyo taas baan ugu ducaynaynayo ujeeddadu habaarkii <laughs> waa nooc khuruuj buu noqonaya ama ducadan salaax loogu duceeyey iyadoo dee arrintuu aanay ahayn tamalluq iyo ballaha ku maqla iyo waxa aanay ahayna salaax loogu duceeyey salaaxooda ay hagaagaan cibaadii hagaagta binaadii hagaagtaa kala dhabtiyo waxyaalahaasna ka ilaaliyo ducada loogu duceeyaa waxay noqonaysaa salaf filwaaqic ummadii loo ducaynayay noqonaysaa saa daraaddeed baa salafkii ummadda barhkood waaba fudayr bnu cayaad imaamka la odhanaya imaam axmed labadaba oo laga soo naqliya ayaa maxay dhahan low kaana lana dacwatun mustajaaba lajacalnaha lisudaan haddii dacwo aanu ognahay dacwo layidhaha waa laydin aqbalayaoo dacwada laydinkuma soo celinayo naftooda iyada iyo wax kale iyo wax khaasa kumaanaan ducaysanayn suudaanka iyo ninka madaxdan ugu ducaynayn sababta waxa weeyaan isagii hoodaadiisii halaagiisii sharcigii ilaahay buu fulin dadkiibuu xuquuqdoodii gaadhsiin raciyadiibuu cadaalo ku dhaqmi markaa dadkii oo dhan baa maslaxo iyo wanaag bay u tahayba isaga fasaadkiisuna fasaad bay dadkii oo dhanba u tahay iyo dhib iyo kadayd bay u noqonaysaa marka haddaan dacwo istijaabo aan leenahay madaxdan ugu ducayn lahayn bay taas baa imaam axmed iyo fudayl ibnu ciyaad iyo lagaba soo naqliyey haddaba sababtuna waa salaaxan ka dhalanaya waxyaalaha ruuxan hagaaggiisa ka dhalanaya ama wanatabicu waxaan raacaynaa asunata sunnahaan raacaynaa iyo waljamaacata jamaacada wanatajanabu shuduuda wlkhilaafa furqa bal fiqrada waan yardib dhiganaynaa inta kalea sharaxa wadaynaa bal insha allahu tacaalana madriila sunna iyo dee isticmaalaadkiisii iyo dee meelahan isaga musalaxan bal maalan meelaha uu kaga soo jeedo iyo sunno idlaaqaadkeeda sunno maxaa dee kolley laba idlaaq bay leedahay ahlu sunna marka lagaba cabiro iyo jamaaca iyaduna jamaacadan dee lizumu jamaaca axaadiia iyo kuwa soo noqnoqotay ilaahayna waxtasim bixablilah jamiican walaa tafaraqu wuuri jamaacadana bal macaanideedii aimmadii salafkiiyo aimmadii diintu ay kuba fasireen iyo waxyaalaha bal macnaha ugu daahirsanay macaanidooda jamcinaya iyo umuuraha insha allahu tacaala fiqradan markan gaadhno ayaan si guud uga hadli doonaa madee si kooban walow dee markii ugu horreysay kitaabka inoo soo bilaabmay laftiga caqiide iyo waxyaale iyo balmanshigiisi iyo waxyaale waan kaba hadalay ama nashadiya laftigan laakiin ka musalaxan musalaxa ahlusunna waljamaca dee kitaabkuba uu kuga socda iyo waayo cibaaraad mar dambena uu soo celin doonaa cibaaradan cibaaro ku dhow laakiin bal sian yar madluwaadka iyo macaanida iyo waxyaalaha bal ilaahaynu bilowgiis aanu yar ogaano insha allahu tacala waa casharka ka dambeeyin kaa hadli doonaa dee leedaan marka fiqrada waan dib dhigaya jaaru alamuu ashubuubu alinfiraadu can aljamaca sharxi yaraa ahlu sunnati ahlu sunnuhu waxay qabaan oo ictiqaadinayaan xurmata alkhuruuji bixid laga baxo can ila'immati a'imadii wa wulaati alumuuri taa xurmadeeda xaaraam ay tahay xataa low dalamu naasa dadka haddii ay dulmiyaan waayo dulmigu kolley wax kooban unbuu noqon bixitaankan waxa kaba dhashaa taas ee fawda ah ee dhiig la daadiyaa ee xurumaad iyo intihaak iyo iyaga fusuuqun faasiqnimo fii anfusihim war ruuxiibaaba dee markii hore iska hagaagsanaababa faasiq noqday wax fisqi keenaa lagu ogaaday oo kale waa fisqi iyaga fii anfusihim maba aha dee wixii dadka dulmigii gaadhaya waa fisqi fii anfusihim muuqdo ama dulmi iyo jawr ay kuba kacaan waxay u arkaan min xurmat alkhuruuji can ilaima sababtuna waxa weye dalika kaasna ama sababtuna waxa ay tahay waa limaaliilkhuruuji bixitaanka iyaga daacadooda laga baxo waxa iyaga uga sugan ee ka dhalanaya min aahaarin sayi'atin raadad xun ah wadalika ka iraaqati dimaa waa dhiigga la daadiyo oo dee dhiiggaa la daadinaya waa taa kol markay sawdadna kaba baxday waa taase waxaan filaya umuraa isna uma baahno weligoodna dee kolley waa arrin soo jirta kale ibnu wuxuu ama shaykhulislaam baa minaaju sunna nabawiya oo kale ayuu dhahaa ama hadal uu yidhaahaa waxa ahaaba guud ahaanba lama garanayo oo kale ama dee qaaliban buu kaba cabiraa iyadoo deed hadday jamaaca baxaan ay kaba baxaan ruux ama imaama ama amiiro oo kale daacadii iyagoo leh dhibtan iyo waxan baan iskaba ridaynaa ama aan iskaba qaadaynaa waxa kaba dhasha ee marka uu meesha kaba baxa kaba dhasha ee fasaad iyo dhig labaadmiye unbaa kaba badnaada oo taasaa kaba weynaata marka aahaartan kaba ratimaysa ayaa ka badan wixii marka hore laga cabanayay ka dima wa fawda fawda oo la faafiyo oo bilaadii lagu faafiyo wadalika kaasna waxa weeye marka daacadoodii laga baxayn maadaama alumaraau dadka madaxdii inta ay yihiin baaqina kuwa ku baaqiya fii xadiirati lislaam islaamka xadiiradiisii haddii dee ay gaaloobaan ee ruuxii muslimkaana yajcal lahu lkaafiriina cala lmuminiina sabiila oo iyada bal marka haddaan fasaad weyn iyo dhib weyn oo ruuxiidii aan qaadi karayno waxaan ka ratimaysaa aanay jirino halkaa aan la yidhaaho dee mafsadada kale ay weli kasii weyn oo aanay irtikaab khafi dararayn aanay meesha iman dacadiisi waa laga baxayaa baldeese ay aimadu soo gaadhaan xataa ruuxa taakarayn dee hijradiiya markaa meesha imanaysa haddii dee ruuxiba kufriga iyo waxaa kuba dhaqaaqoon walam yubadiluu aanay bedelin diin allahi diinta ilaahay aanay bedelin walam yadhar minhum ilkufru gaalnimo aanay kaba muuqan taas oo inta aynay taa ahayn xurmat alkhuruuj bay u arkayaan walaa yadcuuna calayhim ma habaarayaan walaa yacsuunahum ma caasiyayaan wayaruuna waxay ictiqaadinayaan daacatahum daacadoodu waajibatan mid waajiba inay tahay maadaamuu ya'muruuna bimacruufin intaa waxban fii an farayaan ujeeddadu waxaan macsiya ahayn ay farayaan ama idaa amaruu bimacsiyatin hadday wax macsiyo a amraan falaa yusmacu lahum lama maqlayo walaa yudaacu lamana adeecayo haddamaha guud ahaanba markaa daacadooduubaa laga baxaya waa fii tilka almacsiya macsiyada iyada lagama yeelayo laguma aqbalayo liqowlihi sal allahu calayh wasalam cala almar'i almuslimi alsamcu wadaacatu ruuxii muslimkaa korkiisa waxaa maqal uu maradiisa maqlo iyo yeelid uu yeelo fiima axaba waxa uu jeclaado oo kariha ujeedadu haddii waa fi mashad walmakraha sida xadiid kale lagaba cabiray waxi uu isagu doonayey naftiisa ayuu ilanaysa dee isaguu nashaadoonaya waxaan la amray hadduu yahay ayo haddii uu yahay wuxuu diilayo kuba culusba maa lam yumar bimacsiyatin kol haddaan macsiya la amrin inuu samciyo dacadii la yimaada korkiisa wa qowluu rasuulka ilaahay qowlkiisiiba wey inama adaacatu fi lmacruufi waa xalaysku adeeca ah nin intuu cadhooday dabdab la shiday amiirna ahaa dee sariyo oo yidhi dadkii gala taas buu markii dambe rasuulka ilaahi markuu ogaaday ayuu tan yidhi oo daacada la adeecayo umaradii iyo madaxdii iyo ciddaa lama adeecayaa waa wixii macruufa waa wixii macsiya ahin lagu adeecaya iyo waqayri dalika min alnusuus wayadcuuna way u ducaynayaan alcumaraa'i bisalaaxi fi diin ilaahay diintoodii hagaajiyo iyaga mahadee wax khaasa waa iyagii inuu diintoodii u hagaajiyo hanuuniyo saasoo waafajiyo walmucaafaat ee jawr iyo ixan iyo dhib iyo waxyaalaha kala caafiyo ilaahay ka badbaadiyo ayay ugu ducaynayaan waayo fa ina salaaxahum halaagooda ay hagaagaani salaaxun lilummati waa halaag buu u yahay ummaddii buu salaaxu yahay oo cid madaxdii cadliga ahaaye cadaalo xuquuqdii dadka ilaalinayay xuquuqdii ilaahay ilaalinayay <clears throat> taas baaba kolkol dhulka dee sal waxay soo aroortay aahaarta qaarkood ku soo aroortay in ugaba fiican dee muddo dheeroy barwaaqaysnaayeen barwaaqadii kale ee adduunyaiyo rahaagii kale taasba ugaba fiican oo dee wax kastaana ilaahba subxaana wa tacaala ugaba hagaajinaya faina salaaxum salaaxun lumma wa fasaadahum waina fasaadahum fasaadun iyagoo fasaada horta waa fasaad waa fasaadun laha fasaad ummadii la fasaadnay ero koladii isagii faasid noqday dee ummadii oo dhanna waxa ka soo fulaaday waa fasaadun waa dhib waa dulmuun dee bal markaa dabaayin ma habaarayaane way u ducaynayeen ilaahay toosiyo hagaajiyo xuquuqdii garansiiyo waafajiyan iyaguna say u fulin lahaayeen taas bay ugu ducaynayaan tan kalena ilaahay ay baryayaan intay sabraan inuu dhibtan iyo dulmigan kala dulqaado dee kullay qayb dhibta iyo dulmigaa kaga imanaysa walaadii kaga midi dee wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikumba oo wixii la kasbadaybaa way qayb ka mida noqonayaan waxaabay noqonayaan ciqaab dadkii lagu ciqaabay dulmigoodii iyo xumaantoodii oo kale ayaaba ciqaabtii noqonaysaa ama abaar lagu salido ama jawri suudaan oo lagu salido markay iyagii xumaan laba yimaadaan oo dee taasna waa wax dadka qayb ah marka xagga sabirka iyo ilaahay baryaan yaba umuuraha ugu dhib yar ugu fudud ee ruuxii dee bal maalan dulmigiina uu suudi karayo jawrkii noqonaye bal taas bay xaaladoodu tahay wayatajannabuuna alkhuruuja can jamacati lmuslimiin waa fiqradii dambe allah subxana wa tacala ala aclam allahu tacaala ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة wuxuu yidhi imaamku raximahu llahu tacaala wanatabicu waxaan raacaynaa wuxuu ka waramayaana waa muctaqadu ahli oo dadkii ahlusunna waljamaaca ahaa wixii ay qabeen ay ictiqaadsanaayeen taas buu inooga waramayaa oo wuxuu yidhi wanatabicu waxaan raacaynaa assunnata sunnahaan raacaynaa iyo waljamaacata jamaacada ayaan raacaynaa <clears throat> sunnaha iyo jamaacada ayaan raacaynaa sunnaha wanatajannabu waxaan ka dheeraanaynaa oonu ka fogaanaynaa haddaan ahla sunna waljamaaca nahay ashuduuda <clears throat> shuduudka ayaan ka dheeraanaynaa iyo walkhilaafa khilaafka iyo walfurqata furqada waxyaalaha dee jamaacadii muslimiinta lagaga baxaye lagaga faaruqayo dhaweyo gooni noqonayo taas baan waxa weeye aan ka dheeraanaynaa oo ujeeddadiisu waxa weeye haddaan ahl usuusha ahlu sunnaha waxa ka mid ah ama usuusha ahlu sunna waljamaaca waxaa ka mid ah inay qabsadaan rasuulka ilaahay sunnihiisii salawaatu wasalaamu calayh ay haystaan ay qabsadaanna jamaacat almuslimiin iyo itixaadkooda iyo midnimadooda iyagoo dee xabliga iyo xadhiggaa ilaahay wada qabsanayoon ku kala tegahayn oon markaa wax furqo iyo kala jab aan dadkii muslimiintii iyo kala jajabin loo gelinahayn <clears throat> bal markaa lafdigan asunna horta xagga luqada waa adariiqatu lmasluuka waa waddada la marayo ama wixii dee waay taas bay noqotaa iyo waxaa adigu weyn dariiqada haddii uu ruuxu kuba soconayo ama ha fiicnaato ama haba xumaato hatii xadiidkii dee saxiixa uu kuba yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisa iman sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha min bacdih waman sanna sunnatan sayi'a ruuxa dariiqa fiican dadkii dee isagu u bilaaba ee u jideeya ee lagaga daydo ajrigeedii waa leeyo camalkiisii ah dadkii kaga daydee kuba raacay na ajrigii ay lahaayeen mid lamiduu yeelanayaa marka xadiidka qaybtiisa kalena maxay ahayd sunno xun ruuxa jideeya ee dadkii u horseeda u horkaca lagaga daydo dembigeedii oo dembigaa dee samay waxan uu la yimiyo suluugiisana uu dariiqan maray waa leeyahay ciddii ku raacday oo dhanna dembigoodii ay lahaayeen mid lamida iyagoon dembigina iska dhimayn iyaga ayuu leeyo marka waa dariiqada ama sulukada ama mid fiican ha noqoto ama mid xun haba noqotee baa laftigaa sunna horta uu yahay ama luqada weeye taasi xagga istilaax ahaan tacriifyada ay sunno kuba tacriifiyaan meelaha kala duwan iyo culumta kala duwan way badan tahayba oo fuqahada iyo usuuliyiintu tacriifkabay leeyihiin dee qaabilaya wixii dee waajib qaabilayay oo lafdigii mustaxab la muraadif noqon ama ay ku dee sunni iyo adugu alfaadihii la midka ahayd oo wixii waajib qaabilayay muxadisiinta oo kale agtooda dee sunnaha markay dee kutubulmusalax la joogo waxbay kuba idlaaqaan oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sunnihiisa ay kuba idlaaqaan waxaa bal maalan dawaa'ifta kala duwan way isticmaalaaneen laakiin <clears throat> halkan maqsuudku waxa weeye rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh dariiqadii uu isagu raacay ee uu kuba sugnaaday ow isagu de waxa weeyaan asxaabtiisuna ay dee kaga daydeen inay kuba sugnaayeen taas ama ha noqoto xaggii ictiqaadkan iyo waxay iyagu qabeen ay ictiqaadsanaayeen xaggii aqwaashoodiiyo acmaashoodiiyo waxay laba imanayeen guud ahaanba rasuulka ilaahay hadigiisii iyo dariiqadiisii uu maray oo kuba sugnaa saxaabadiisuna ay kuba sugnaayeen taas baaba adigu halkan maqsuudku yahay waa xadiidkii ummaddu inay dhowr iyo toddobaatan firqo u kala baxayso ayaa firqada naajiyada ah ayaa waxaa alfaadaha xadiidka kuba yimi ka mid ahaa waa cidda iyagu ku sugan waxaan anigu korkiisa ku sugnahay iyo aniyo asxaabtay aanu kuba sugannahay bal markaa waa guud ahaanba rasuulka ilaahi salawaatuullaahi wasalaamu caleyh dariiqadiisii hadday tahay xag ictiqaadiyo hadday tahay xaggii bal maalan suluuk iyo dhaqaniyo hadday dee xaggii acmaashu tahay iyo umuurahaasoo dhan bay adigu noqonaysaa waana ta iyada meelahan imaka halkan marka la yidhaaha loo jeedo kollayna dee axaadiida waata ku soo noqnoqotay boorin la iskuba boorinayo sunnihii in laba qabsado rasuulka ilaahay sunnihiisii sida xadiidkii calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin iyo waxyaalihii laba midka ahaa bal taasi iyadu waa mid waxaana jirta in kolay markay meelahan iyo kutubta ama hadalladan yimaadaan ahlu sunna khaasatan cibaarada marka la isticmaalayo in waxa ay tahay laba mustalax ama laba isticmaal baa loo isticmaalayo midna caam yahay midna khaas yahay idlaaqa caamkii waxa weeye waa oo loo isticmaalaa waa maa yuqaabilu shiica shiico wixii qaabilay o dhan oo ciddii aan shiico ahayn laftigan ahlu sunna waa marka muqaabilkeeda oo markan dadka muslimiinta ah loo qaybinayo sunno iyo shiico loo qaybinayo waa idlaaq guud idlaaqa caamah oo wixii iyagu qaabilayay uun shiica ah. markaa dawaaiftii iyo firaqdii oo dhammi way soo gelaysaa iyada marka idlaaqaa la eego sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa wuxuu yidhaahaa isagoo dee taa sheegaya kol dee idlaaqa guud baa loo isticmaalayaa isticmaalayaayo cid alla ciddii iyagu ku qowshay madhabtooda iyo waxay qabaan ay tahay khulafadii saddexdeed waa abubakar iyo cumaan cali abubakar iyo cumar iyo cusmaan khilaafadooda sugitaankeeda la sugo waayo shiico ayaan sugahayn bal maalan taas iyaga kuba tagto o dhan ayaaba la yidhaahaa mafhuumkan laguma idlaaqa waa idlaaqa guud oo markaa dhammaanba intii kale oo dhan baa soo gelaysa qowlkoodu ka ahaa shiicadiinba halkaa kaga baxaysa kaasi waa idlaaq caaman midna waa idlaaq khaasa oo waxa loo jeedaa oo idlaaqa khaaska uu yahay waa loo isticmaalaa muqaabila ahlil ahwa dadka iyagu maqaalaad iyo aqwaal iyo aaraayo hawooyin ama dee madaahibba muxdathaa ah leh oon sunnihii rasuulka waafaqsanayn salawaatullaahi wasalaamu calayh waxyaalaha ay qabaan ama xagga sifaadkii ilaahay subxaana wa tacaala haba noqoto masaa-ishii qadarka iyo kuwa haba noqoto asxaabta iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa bal markaa taasna ahlu sunna waa imlaaqa khaaska ah oo markaa waxay noqonayaan cidiisa isagu ibnu taymiya naftiisu hadalka kitaabkiisa minhaaju sunna nabawiyu ku idhaahaayo uu yidhaaho ayaa cid alla ciddii bal maalan dee ilaahay subxaana watacaala sifaadkiisii si guud uba sugaysa iyagu qaba in qur-aanka aanu makhluuq ahayn qaba ilaahay subxaana watacaala daarta aakhira in lagu arkayo masaa-isha qadarka dee sii toosnaydna ictiqaadkooda uu yahay iyo xagga bal maalan taas oo kale ayaa ahlu sunna markaas idlaaqa iyo markaa maxaa baxaya ee qolooyinkii firqooyinkii iyo kooxooyinkii iyagu aara iyo aqwaalo kala duwan iyo maqaalaad mustaxdathan waafaqsanayn dee rasuulkii ilaahay uu kuba sugnaa salafkii ummadana qowlkoodii ayay muqaabilkee dhacaysaa markaa kuwii kala baxaya waa marka labada idlaaq ee waxa weeyaan marka la eego si guud haddii kol si guud loo isticmaaliyo kulbal maalan si khaasa looba isticmaalo bal horta taasi waa arrin yaroo dee koobanoo masalada jirta imaamkan weyne ibnu rajab xadiidkan markuu qabanayo kitaabkiisan jaamicu alculuumi walxikam dee arbiciinkii imaam nawowi afartanka ama labiyo afartankii ku sugnaayay sideed xadiisuu ku kordhiyay konton isku noqdaan si fiicanoo aad u qiimo badanna uu u sharaxaa oo kale xadiidkii dee cirbaad ibnu saariye ee rasuulkii ilaahay baana wacdiyey mawcido indhii ay ilmeeyeen oo qulubta ay cabsadeen oo ay ku jirtayba calaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa'i raashidiina ikhtilaafadan ba arki doontaan xadiidkaa markuu qabanayo waa koobantee laakiin waxaa kaluu leeyahay risaalo hadiyo goor sheekhan wuxuu yar badsaday axaadiian rasuulka ilaahay dee kaba mida axaadiidiisii jawaamicda ama kaleba inuu rasaa'il gaara oo majmuuca lagaba madbaceeyey ah, de waxa weeyaan bada'a diinu qariiban wa sayacuudu faduuba lilqurabaa ayaa wuxuu ku sharxaa risaalo uu ku magacaabo kashfu lkurba fii wasfi xaali ahli lgurba risaaladu waa madbuuc waa xadiid kolay majmucatu rasaa'ilihii baa lama madbuceeye laba mujalada ma adigu dee dabacaadkii hore maa saddex mujalladna waa jiraan oo majmuuco axaadiisu sharxa iyo waxyaala rasaa'il uu lahaa laysuu geeyeba iyadoo la taxaqiijiyee taas baa wuxuu yidhaahaa marka la eego in waqtigii rasuulkii ilaahay dee isagoo qurbada ah hore kaba warramay ayaa markii dambe dee diinkiibaa taam noqday ilaah baa bixamdulaahi tacaala inoo taam yeelay dadkiibaa waxay diintii ilaahay u soo galeen afwaajan markaasaa rasuulkii ilaahay baa wuxuu wafaaday iyadoo dadkiiba ay diintii ilaahay kuba sugan yihiin istiqaamo taam ah oo xaggaa marka la eego hadday ictiqaad tahay iyo hadday aqwaal tahay iyo hadday afcaalba tahay aad loogu wada toosan yahay ayuu rasuulkii ilaahay dee xaaladiisna wasay ahayd kaga wafaaday saxaabadii marka la ega cahdiga abubakar iyo cumarna saasay kuba sugnayd intaa dabadeed baa waxaa dee bilaabmay shaydaankii iyo waswasadii iyo bal waxyaalo laba arrimood oo ah inay dee soo kordheen laba fitno labada fitnee soo kordhay midi waxa weeye waa fitno ka timi xaggan shubahaadka kaba timi waa firqooyinka tade kaba bilaabmeen waa xaggan ictiqaadiya waxyaalo oo taasi aayar aayar bay siyaadaysay ilaa ay xoogaysato ay badnaatay oo waxaa taa tilmaamayaga xadiidkan uu rasuulku sheegay ummadiisu inay saddexiyo toddobaatan firqo ay u kala baxayso waa fitno xaggii shubho ama shubahaad kaba timi iyo taasoo bal midna waa fidno kaba timi xaggii shahawaadka oo markii dadkii xoolihii bateen ee lasoo dee khasaaintii faris iyo ruum iyo waxyaalahaas ilaahay muslimiintii uga furay adduunyo loo bastiyey ayaa meeshii maxaa yimi dee jaanibkaas iyadna fidno kaba timi laguma fidnoobay oo waa fidno ay kaba cabiraan fitnatu shahwa ta kalena fitnatu shubha ayay kaba cabiraan soo qaatay xadiidka rasuulka ilaahay axaadiidiisa musaxiixa muslim kuba sugan oo yidhi bal ka warrama haddii khasaa'inta faris iyo ruum laydiin furo seebaad noqon doontaan xaalkiinu suu noqon cabdiraxmaan bn ayidhi dee sii ilaahayna yidhi amana amraabana odhan doona bacna waan ku shukraynaa nicamtaasoo tu aw hayru dalik arrinku sidaa noqonayo waa ku tartamaysaan waa isxastaysaan waa isu dhabar jeedinaysaan waa isgoynaysaan taasaa iman iyo dee xadiidkii kale ahaa rasuulku faqri idinkama baqanayo ee waxaan idinka baqanaya adduunyo in laydin fidiyo a ku tartamtaanoo isxasadaanoo dee si ay dadkii horeba u halaagta idin halaagto waa fidno kaba timaysa shahwo adduun iyo taas kaba imanaysa oo iyadna markaa haddaba wuxuu leeyahy labadaa fitno oo markii hore rasuulkii ilaahay dariiqadiisii uu isaga kuba sugnaa dee ay ka nabad gashanayd ayaa soo kor loo kale markaa salafkii saa dee waxa weyaan ayaa maxay sunno kuba idlaaqayeen rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh dariiqadiisan labadaa arrimood ka badbaadsan alsaalimatu min ashahwa wsaalimatu min ashubha dariiqadii rasuulka ilaahay kuma sugnaa ee shahwaadka adduunye iyo taa xirsigeedii iyo hamigeedi iyo xasadkeedi iyo tanaafuskeedii ka badbaaday ee ruuxu markaa ilaalinaya waxaa afkiisa geli waxaa calooshiisa geli iyo dee acmaashii qalbi ee khashya iyo taqwo iyo warac iyo umuurihii iyadoo ay kuma sugnayd ee jaanibkaa ka badbaaday iyo dariiqadii rasuulka ilaahay kuma sugnaayee jaanibkan kama yimi hawooyinkii kama yimi iyo shubahaadkii ka badbaadsan ayay sunno ku idlaaqeen saasaad arkaysa fudayl ibnu cayaal oo kaleyo le ahlu waa ruuxa xalaasha cunaya macnaa calooshiisa waxa gelayo eegaya waraca eegaya bal markaa taas bay ahayd oo markaa iyagu dadkaa hore markay sunno idlaaqaan tay u jeedeen waxay ahayd waa dariiqada rasuulka ilaahi adhan maaha dee xag ictiqaadi uun ee xaggii ictiqaadka leh xaggii suluuqa iyo camalkii iyo taa dhaqankiileh aqoon iyo afcaalba labada intaasoo dhanba ee bal taas bay kuba idlaaqayeen oo saasay ahayd oo dee yunus ibnu cubayd iyo xasan albasri iyo fudayl iyo raggii hadaladoodii taa kuba sugnaa waxay ahayd marka ay dee ahlu sunna iyo sunno u jeedaan dariiqii rasuulka ilaahay cidda kuba sugan ee iyadu markaa dariiqaa rasuulka ilaahay dee shahawo adduun iyo shahawaadna ka badbaadsanayd shubuhaadna iyadna ka nabadgashay adigu wuxuu yihi markii dambe waxaa dhacay culimmadii mutaakhiriinta kaba dhacay inay sunnihii markay idlaaqaan ama sunnihii ay uga jeedaan rasuulkii ilaahay dariiqiisii alsaalimatu min ashubuhaat waa jaanibkii ictiqaad sababto aad buu khatar badan yahay dee jaanibka inxiraafka yimaadaana halaag buu keenaya ka kale uu kasii dhib badan yahayba walow kalaba dhib badan yahay marka dariiqii rasuulkii ilaahay ee shubahaad ka badbaadsanaa ayay sugnaa markaa kutub baa jirta imika majmuuca fiicanna ay nooga madbacaysanta weliba raggaa hore badankooduna ay dejiyeenoo lagu magacaabo kutub sunna kutub sunna jaanibkeedee kaba hadashaa jaanibkan ictiqaad bay kaba hadashaa kutub sunnana way ku magacaabeen macnaha waa rasuulkii ilaahay iyo dee saxaabadiisa wixii ay kuba sugnaayeene assaalimatu min ashubuhaat marka wuxuu leeya taasi dee waa jaanib markii dambe ay culimmadu kuba idlaaqeen laakiin sunnaha kaamilkii sunnaha kaamilkii waa ka labada dhinacba la wada eegayo maaha jaanibun ruuxu intuu tarkiis saaro xaggii bal maalan taas ictiqaad isagoo xaggii kale mukhallid ah takhliid calooshaisiiyo afkiisiiyo wixii gelayay aan warac lahayn khasho iyo tawakul iyo taas iyo umuuraha aan lahayn ishiisiyo dhegtiisiyo wixii aan dhowrahayn oo jaanibkii kaleo dhan baa maqan oo dee sunii rasuulkii ilaahay uu kuba yimid maaha rasuulkii ilahay intanuu la wada yimid dariiqadiisu tan bay wada ahayd may ahayn marka sunno la idlaaqo inuu ahaa waxaa shubahaad uun ama jaanibkii ictiqaadun waa umuurihii bay kuma tacalluqsanaa usuushii iimaankaynu soo marnay kitaabka kuma soo marnay umuuraha kale un in la iskaba ilaaliyo xaggii kale aan la dhowrin bal marka wuxuu leeyahay walow dee aimada dambe oo culimadii mutaahiriintu ka cabira jaamiclculmada sidoo kala cabira xadiidka sharaxiisa kan kale waxaan soo qaatay oo ka yarbadisaya ayaa wuxuu dee sunno ay tahay ay ka dhigeen jaanibkan bay markii dambe kutubta u khaas yeeleene laakiin wuxuu leeyahay takaamilka salafkuna markay asunna idlaaqaan salafkaa hore saa taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii markay asunna idhaahaan kuba dhacayay waa dariiqada rasuulka ilaahee dhan salawaatuullaahi wasalaamu calayh ee labadaa dhinacba iyadu kafayow kafayow shahawaat kana fayow shubahaat taas baa sunnihii rasuulka ilaahi salawaatuullahi wasalaamu caleyh dawaana sidaa dadka hore ahaayeen oo sunnihii rasuulkay raacayeen may haynin jaanibin iyo jaanibna ay ihmaaliyaan labada jaanibba labada way ilaalinayeenoo markaa dariiqada ayaa rasuulka ilaahay shahawaad iyo shubahaadba ka ayaa sunihii rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu caleyh laakiin dee kutubta aan sheegayno kala duwanee majmuucana ay madbacaysantahay bilxamdillah kala roonroon ee kutubu sunna la yidhaaho dee waxay jaanibkay tarkiisayeen waa jaanibkii shubahaadka waxaanu ka dhigayaa si ahdigaa hore taabiciintii iyo intaas atbaacu taabiciintii dabadood culimmadii ahayd ayaa markii dambe baltan adigu laba yime laakiin taasay ahayd macnaha ballaadhan iyo salafka ujeedadoodu markaa sunna idlaaqaan taasi waa lafdiga sunna axaadiisna waa tindee kuwa soo noqonoqoto rasuulka ilahi calaykum bisunnatiin ama aljamaaca oo kale iyadana waabatan oo dee man faaraqa aljamacata qiida shibrin axaadiisii baabkaa kuba timi oo kale calaykum biljamaaca iyadna waata axaadiis ay kuba timi oo kale oo jamaacadii laazima oo kale bal marka jamaacada iyadna mafhuumkeedu bal umuurahan baan doonaa yar dabdino waayo kitaabka bilowiisay ahayd laakiin halkan ayaa dee halkii ugu ansabsanayd ahayd mafhuumka jamaacada iyadna culimmadu walow aanay aqwaashu kala dheerayn dhowr qowl baa jiro bacd alculamaa aljamaaca mafhuumkeedan ah jamaacada laazima ha ka bixina jamaacada oo kale waxay ka dhigeen ba sawaadu lacdam min almuslimiin waa culimmadii ama fuqahadii iyo dadkii mujtahidiinta ahaana dukhuulan awaliya waa kuwa u horeeyo dukhuulan awaliyan bay gelayaane laakiin asawaad alacdam bay kaba dhigeen jamaacadan laysku boorinayo taasiyadu waa markaas barhkoodna waxay kuba khaas yeeleenoo aljamaaca waxay ka dhigeen waa dadkii ahlu cilmiga ahaa ee ijtihaad iyo xad sare gaadhay aqoontaas sare iyo dee diinta u camal laba lahaa ee lagu dayanayay ayay jamaacada ka dhigeen waana qowlka bukhaari iyo tirmid iyo qowlkiisa oo bukhaari kitaabkiisa saxiixa ayaa isagoo wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan aayaddeeda waa kitaab lictisaab ayaa wuxuu yidhaahdaa dee wma amara nabiyu sal llahu alayh wasalam min lusuumi ljamaacati wahum ulul cilmi waa cibaaradiisii matni ahaan iyo wixii rasuulka ilaahay amree jamaacada in la laasima ahaa jamaacaduna waa ahlulcilmi waana tirmidi iyo qowlkiisa bal taasna w waxaa kaloo bacd alculamaa jamaacada ay kuga fasireen jamaacatu saxaabati nabiyi sal llahu aleh wasalam waa asxaabtii rasuulka ilaahay rasuulka ilaahay ee dee sunnaha dhan aynu soo aragnay rasuulka ilaahay dee maalan kaba soo gaadhay aragtee kula dhaqmaysay markii dambana kuma sugnayd bal xadiidkiina kuma yimid waa cidda man kaana ma ana calayhi wa asxaabi aniga asxaabtayda waxaan kuma sugnay cidda kuma sugan baa firqada naajiyadaa taas bay barhkood kuma fasireen waxaa kaloo lagu fasiray waa dee jamaacat lumma ida ijtamacuu calaa amrin waa ijmaacii bay barkood kuma fasiraano waa ummadda dee jamaacadoodii hadday wax ku ijmaacaan barhkoodna waxay kuba fasireen waana ibnu jariir dabari doorashadiisa waa shan qowl jamaacadii dee muslimiinta idajtamacuu calaa amiirin markay dee jamaaco leeyihiinay amiir ku ijmaacaan ayay tahay oo waana tan axaadiisa kuba timid dee jamaacadaas dee ruuxa kaba baxara qiila shibrin inuu dee khalaca waxa weeyaan uu dhimanayo isagoo miita jaahiliya uu kuba dhimanayo laakiin kolley aqwaashu way iskuba dhowdahayo wuxunbaabay noqonaysaa jamaacadii hore ee rasuulkii ilaahay dee saxaabadiisiiba wixii ay kuba sugnaayeen ee iyagu xaq ahaa waafaqsanaa sunnihii rasuulkii ilaahay ee dadkii ahlucilmiga ahaa iyo ahlulijtihaadiyana dee haddii ijmaac dhacayana waana se xaqa ay kuba sugan yihiin taas baa jamaacadu ay noqonaysaaba taasoo bal kolleyna soo abuushaama kitaabkiisana alinkaar calaalxawaadii walbidac uu kuba yidhaaho jamaacada markaa waxay noqonaysaa una waa xaqi oo la laasimo xataa cidda haysatay cid kooban haba noqoto dadku xagga kale hauba bateene waa adigu shaygii xaq ahaa waa nasade ibnu mubaarak oo kale mar jamaacada la weydiiyey waa abubakar iyo cumar talayii way dhinteenba waa hebel iyo hebel kuwaasna way dhinteen ba layii abu xamsata sakariyu jamaaca waa nin markaa noolaa caabid ahaa dee iqana ahaayo taasoo cibaado iyo cilmiba lahaa i abu xamsata sakariy waa jamaaca haddaba ujeedada waxa kuma sugayey ayaa ti abacna waa xaqii xataa ciddii oo la laazimay arrinku noqonayaan bal marka jamaacadna waa taasoo kale aqoonshu ma kala dheere bal waxaan leenahay labadan lafti oo axaadiisa kuba yimi boorinta iyo xadigoodna uu kuba yimi arrintaas baa magacan ahlusunna waljamaaca irtibaadu lalabeeleeyo mid kastaba gaara oo walow dee aanu cahdigii koobaad bixin laakiin haddana sunnihii mulaasamadeedii iyo isku boorinteedii iyo jamaacada in la laasimo la iskuba booriyo waa taa nusuus kala duwan kuba timi marka ciddii dee halkaa laasimtay umuuraha aan soo sheegayno ehel u noqotay ayaa markaa musalaxan deeta halkaasuu kaba yimi ahlu sunna waljamaaca bal markaa wuxuu leeyahay annagu waxaan raacaynaa haddaan nahay dadkaas dee waa muctaqadkoodiyo asunata waljamaaca raacayna wanatajannabu shuduuda wlkhilaafa wlfurqa sharxina waa kan wayatajannabuuna markaa dadka iyagu ahla sunna waljamaca waxay ka dheeraanayaan alkhuruuja bixid can jamaacati lmuslimiina muslimiinta jamaacadoodii lagaba baxo oo camal dee aan camalkoodii muslimiinta ahaynoo shuduud lagu tiriyo ama aqwaal shuduud lagu tiriyo ay laba yimaadaan taasoo kale ayay iska ilaalinayaan oo taa way ka dheeraanayaan bal yarawna waxay u arkayaan alhudaa hanuunku fi itibaaci sunati nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay sunnihiisoo la raaca hanuunku inuu yahay wa jamaacati almuslimiina muslimiinta dee jamaacadoodii waxa weeye oo la laasimo inuu yahay oo dee waxaweyaan oo dee jamaacadii muslimiinta oo la raaco lagu sugnaado taas buu waxa weeye waayo dee waa sabiilkoodii iyo dariiqoodii la laasimo haddii dariiqoodii laga baydho dee waa la lumayaaye waxaa kaley arkayaan wdalaala ee wayarawna waxay u ictiqaad qabaan oo ictiqaadinayaan adalaala hallowga iyo walghawaayata waa isla midun hallowgu fi shuduudi caniljamaacati inuu ku sugan yahay shuduudka laga gooni noqdo canijamacati jamaca marka alfaadahan uu isticmaalee alshuduud iyo alkhilaaf iyo alfurqa waa alfaado isku dhowdhow weeye ujeedadiisuna waa inuu caddeeyo uun usuusha ahlusunna waljamaca inay kaba mid tahay inay qabsadaan bijamaacati almuslimiina waitixaadihim halkaa ay arintooda iyo shanigooda uu noqdo taas ba iyadoo shuduudkii can iljamaaca iyo walkhilaafa walikhtilaaf calaa umuuri diin inuu dalaalka iyo qawaayada uu kuba sugan yahay ayaa waxa weeyaan ayay qabaan